alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى allahu عlى muxamedi wعlى ali muxamed rabi shrax lii sadrii wysir lii amrii waxlul cuqdaة min lisaanii yafqahu qowlii qala اlmusanifu raximah اllah bab lmasdari hada maxalu almasdaru huwa alsmu almansubu aladi yajiءu haliثa fi tasriif اlficli naxu darba yadribu darban wa huwa qismaani lafdiy wamacnawiy fain waafaqa lafduhu lafda ficlihi fahuwa lafdiyun naxwu qataltuhu qatlan wain waafaqa macnaa ficlihi duuna lafdihi fahuwa macnawiyun naxwu jalastu qucuuda waqumtu wuquufa wamaa ashbaha dalik waxaynu kusoo guda jirnay mansuubaat lasmaa asmaada la nasbiyo waxaynu ka soo qaadanay mansuubaadaasi hal baynu soo qaadanay oo markii hore wuxuu noogu sheegay sheekhu calى sabiili ijmaal wuu inoo duuduubay kadibna calى sabiili tafsiil wuu inoo fasliyey oo waxa weeyaan mid kasta baab gaara ayaa uu u guntay marka waxaynu soo marnay oo aynu qaadanay mafcuulu bihigii oo mansuubaadda ka mid a baabkani waa baabkii labaad ee mansuubaadda ka mid ahaa waana masterka masterkii wey baabkanna sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu kaga warrami doonaa laba masalunbu labada masalo masalada u horeysaa waa dikru tacriifi lmasderi masderku inoo tacriifin doonaa masalada labaad u ka warramaya waa dikru aqsaami lmasder masderka qaybihiisana wuu inoo sheegi doona labada masalo buu kaga warramaya oo aslanba masaa-isha uu abwaabta kaga warramaya waxay u badan yihiin hunaa'iyaat waa laba laba tacaariifta marka tacriifu sheegayana waxay u badan yihiin hulaahiyaat saddex saddex tacriifkiibaa saddex shardi meelahaasu u dhiga laakiin maslada baabka uu kaga warramayo badanaa hunaa'iyaad bay u badan yihin laba laba masderka tacriifkiisa isagaa inoo sheegayo waxaa la idhahdaa luq ahaan waxaa lagu idhahdaa alxadath waa xadathka weeyaan waa dhacdada istilaaxana waxaa la idhahdaa majtamaca fiihi halaaثat shuruud waa saddex shardi laga helaa masder la odhanaya alأwal an yakuna isman ka ugu horeya waa yahay maxay naga baxaya ficil iyo xaraf ficil iyo xaraf master ma noqdaan de wathani an yakuna mansuuban waa inuu mansuub yahay mansuubkaana maxay naga baxayo kasoo horjeeda marfuucii aynu soo baranay marfuucaadii iyo makfuudaadda aynu u doono labadaa ma noqdo waxaana kuusoo gudagelaya master eh, ismigaasi hore ismigii sariixa iyo kii muawalkaa mansuubkana waxaa kuusoo gudagelaya mansuubun lafdan iyo mansuubun taqdiiran mansuubun maxalan isaguma leh shardiga saddexaad waa maa yajiu haalian fi tasriif اficli ficilka marka la gedgediyo ka marka saddexaad dhasho ee yimaada ayaa master la dhahda saddexdaa shardi waxa laga helo ayaa la odhanayaa master tusaaluu kuu raaciyey wuxuu ku yidhi daraba yadribu darban darban waa ismi ma daliil liwujuudi tanwiini fi aakhiri sooma tanwiinta xagga dambe ka fadhida u daliila waa yahay waana mansuub de waad arkaysaa muna mansuubayn ma marfuuc mise waa makfuud waa mansuub shardiga saddexaad mar saddexaad ku yimaadaa buu ku yidha maxaa ka horeeya daraba iyo yadribu baa ka horeysa markii saddexaad muna iman hada huwa almaster kaasaa master markaa waxaynu odhanaynaa masterkan wuxuu uga jeedaa mafcuulmutlaq buu uga jeedaa mafcuululmulaq buu uga jeedaa culimay mafcuululmulaq ayaa uga jeedaa tacriifkan uu inasiiyey waa tacriif taqriibiya tacriif taqriibiya qofka ardaygaa ugu soo dhaweynaya weeyaan tacriifkii xaqiiqigaa sheekhumaa uu sheegay tacriifka halkan inoogu qoran waa tacriif taqriibiya oo mar saddexaadka marka uu imanayo wuxuu ku dureeray jaryan calaa caadati sarfiyiin nimanka sarfiyiinta asaa hadlo marka hore maadi bay marka labaadna mudaaric bay ka dambaysiiyaan mar saddexaadkana waxay keenaanay ku saddexaysiiyaan masterkay ku saddexaysiiyaan masterka ayay ku saddexaysiiyaan haddeed ka horaysiisid waad heli kartaa ood xagga horeba ka bilo oo tidhahdid darban daraba yadribu haddaad bartanka gelisid baad heli kartaa daraba darban yadribu waxaad heli kartaa inaad saddex ka horaysiisid daraba yadribu idrib darban afar baad ka horaysiin kartaa oo ismigii faaliya kuwi kolkaa qayd maaha mar saddexaadun inuu yimaada waa taqriiban lilmubtadi qofka mubtadiga un buu usoo dhaweynaya si u fahmi laha tacriifkiisa xaqiiqigaa ah tilmaano waxaa la idhahdaa ismun lilxadathi aladi huwa axadu madluulay lficli waa kaa tacriifkiisa xaqiiqiga ah, tacriifkani waa tacriif taqriibiya weeyaan tacriifka xaqiiqiga waa ismun magac oo lilxadathi xadadka iyo dhacdada usugnaaday aladi xadadkaasoo huwa xadadkuba axadu madluulayilficli ficilku labada shay uu tusiyo mid kamid a midkood ah waxaynu naqaanaa ficilku inuu laba shay tusiyo muxuu tusiyaa xadath oo dhacdaa iyo xadathkaasi waktigii u dhacay ficilku labadaasuu ka kooban yahay xadath iyo iyo zaman buu ka kooban yahay haddaba labada mid kamida ka tusiya ayaa la idhaahdaa master waxaad inaga saartaan waktiga uu dhacayo xadathku iska saara dhacdadaa lafteeda ayaa la idhaahdaa master dhacdadaana waxa garan kara oo keeni kara un laftigu qof sarfigii garanayada waxaan isku wada xidxidhan yihin funuunta haddii aanad garanayn sarfigiina waa inaad af soomaali ku soo dhaweysatid tusaale garaac iminka garaac waa master af soomaaliya waa master af soomaaliya ya markaynu nidhaahno eka darbi garaac markaynu nidhaahno ficilku wuxuu ina tusinaya laba shay oo wada socda markaynu daraba nidhahno muxuu ina laba shay oo wada socda garaacii oo xadathi ah iyo garaacani waktigii u dhacay haddaba waktiga ka saar maxaa soo hadhay garaac baa soo hadhay soo maa garaaca laftiisa ah master waa soomaali af carabina haddaba raadi garaac af carabi maxaa lagu dhahdaa dee master kuma dhawaan karti ilaa sarfiga baratid mooyaane darbi baa la dhahdaa faclun waa darbi tusaale fadhi waa af somali master ah af carabi u raadi maxaad qucuud ama juluus sooma waxaad doonaysaa istaagitaan kicitaan haye qiyaam buu noqonaya af carabiga sooma marka kacaynkaasa ayaa la idhaahdaa master waa fahmi kartaa maadday la waa ismun maga oo lilxadathi xadadka iyo dhacdada meesha taallo usugnaatay aladi xadadkaasoo huwa axadu madluulay lficli ficilku labada shay e u tusiyo mid kamid ah oo weliba xadadkii a ah zamanka marka aynu ka tagno kaasaa la odhanaya waa tacriifkiisii xaqiiqiga ahaa ama tacriifkan inoo qorani waa tacriifun taqriibiyun waa tacriif taqriibi qofka mubtadiga ah unbuu usoo dhaweynaya tacriifka xaqiiqiga waa maxay ismun lilxadathi aladi huwa axadu madluulay lficli kaasaa la odhanaya tacriifka taqriibigaana waa maxay waa waxa saddex shardi laga helo an yakuna isman wa an yakuna mansuuban wa an yakuna aye wa an yajiia halian fi tasriif lficli saddexdaa shardi waxaa laga helo weeyaan waaya wuxuu yidhi sheekhu almasderu masderku huwa masderku alsmu ismi weeyi ismigaasoo almansuubu la nasbinaayo alladii ismigaasoo yajiiu imanaya huwa ismigu haalian xaale uu yahay saddexeeye fii tasriifi lficli ficilka gedgedintiisa dhexdeeda tasriifna wuxuu uga jeedaa taxwiiluhu min siiqatin ilaa siiqatin ukhra in siiqo laga wareejiyo oo siiqo kale loo wareejiyo hadda markaynu daraban idhaahno dee yadribu waa siiqo kale darban buu ku imanaya markaa omar saddexaadka waayo wuu kuu tusaaleeyo wuxuu ihi daraba wuu garaacay waa maadi yadribu wuu garaacaya waa mudaaric darban waa masder mansuub wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratu lى akhirihi cashmaawi wuxuu odhanayaa wma dakarahu lmusanifu laysa tacriifa lilmasdari wainama huwa daabidu irtakabahu sahla calى lmubtadi buu odhanaya tacriifkan sheekhu uu sheegay masderka uu sheegay ma aha waxa weeyaan daabidk waxa weeyaan tacriifkiisi xaqiiqigaa maaha ee waa daabid uu u fuulay soo dhoweyn qofka mubtadigaa ee bilowa uu soo dhoweynayo tacriifkiisi xaqiiqiga waan hadda inii tilmaamay cuthaymiinna wuxuu odhanayaa almasdaru huwa ma kana huwa maa kana makaana lisadri ashyaa waa waxa boos iyo makaan u noqda ashyaada soo fulitaankooga hada almasder buu odhanaya walihaada kana alqowl raajixu ana almasdara huwa aslu ishtiqaaq wuxuu odhanaya sida aawadeed bu qowlka raajixi u noqday inuu masderku noqdo e, asalka ishtiqaaqa wamasderun aslun waayu aslin wa minhu ya saax ishtiqaaq lficli mulxaynugu tegi doonaa in sha allah waka markaa ka saddexaad marka ka yimaada ayaa la odhanaya waa master daabitkaasad iska haysanada tacriifkaasi taqriibiga ee sheekhu inoo soo dhaweeyey almasteru masterku huwa masterku alismu magac weeyi waa khabar ismigaasoo almansuubu la nasbinayo wa nacti xaqiiqiyun am sababiy waa xaqiiqi weyan ay huwa ismigu sooma alladii ismigaasoo waa nacti labaad yajiiu imanaya huwa ismigu haalian xaalo uu yahay saddexeeye fii tasriifi lficli ficilka gedgedintiisa gedgedinta dhexdeedana saddexeeye kuwa wadalika tusaale naxwu daraba wuu garaacay weeyi yadribu wuu garaacayaa darban garaacitaan buu garaacaya markaa mar saddexaad ka yimaada ayad masder kuxukumaysa waa taqriiban laakin xagga hore u mari karaa bartanku mari karaa waka laakin ardayga ayuu usoo dhaweynaya sheekhu laifa faaida raaci waxa uu odhanayaa nin baa soo galay andalus daalib waxa weya reer ahlulfasa ayaa andalus yimide kadibna wuxuu aha bu yihi nin aad iyo aad u dood badan kadibna ardaydii baa gudagashay inay u sameeyaan laba bayd laba bayd bay isku dayeen inay u sameeyaan kadibna way qoreen oo warqad bay ku dhajiyeen warqad bay ku qoreen kadibna waxay ugu dhejiyeen meeshii cashirka uu ku gelayy halkii cashirka uu ku dhigayy ayay labadii bayd ugu sii dhejiyeen intay warqad ku qoreen labadaa baydna naskoogu wuxuu ahaa atana alib min ahli fasin yujaadilu fi lkitaabi wa fi lqiyaasi وما فاص ببلدته ولkن فصا يفص فصاء فhو فاص مaxaynu uga jeedna فصا يفص فصاء alkuu cajriga ninka waafaqsan yahay ضربa يضرب ضربا waa فصاanta dambe soo maaridi ya reemada bida ardayda u sameeyeen halkaasay ugu soo xidheen bu leeyahy waayo waa iska latiifo weeyaan marka mster kaasaa la idhahdaa mster iyo mafcuululmطlqa da maxay ku kala duwan yihin waanad yar fahmi kartaan masterkan muxuu uga jeedaa baan idin idhi mafcuululmutlaq buu uga jeedaa baan idhi soo mafcuulmutlaq buu uga jeedaa waayo masterku wuxuu noqon karaa marfuuc buu noqon karaa waxa kale oo u noqon karaa mansuub waxa kale oo u noqon karaa majruur qur'aankaaba lagu bilaabay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu waa maxay dee qof safrigi garanay un baa garan kara sooma alxamdu ma ficil ba waa ma ismi faacilba ismi mafcuulba waa maxay weyan waa master weeyaan master weeyaan de alxamdi baaba qur-aankii lagu bilaabo waa master wayna godanta waa mubtade so adiga imika nagu lahaa masterka waa mansuub soo ma odhan karti marka masterka halkan wuxuu uga jeedaa mafcuul mutlaq buu uga jeedaa hadda waan saa ufahantay ee masterku marfuucna wuu noqon karaa mansuubna wuu noqon karaa majruurna wuu noqon karaa laakiin mafcuul mudlaq ad eeg ikhtisaaran farqiga udhexeeya adu furu kale sheeg sheegaan farqiga udhexeeya waxa weeyaan haddaynu soo koobno inu soo gaabino masderka waajib ma aha in la nasbiyo wuxuu noqon karaa cumda sida halka aynu tilmaanay kale aayadda qur ama rukuucuka rukuucun xasan ka warama rukuucan muna masder ahayn de marfuuc adana marfuu muna rukuucun xasan waa cumde haye fahmuka fahmun baqiiqun mansuub buu noqon karaa rakaca rukuucan طawiilan rukuuc dheer buu rukuucay wuxuu noqon karaa majruub buu noqon karaa rakactu mila rukuuci fulani fulan rukuucdiisii o kalean rukuucay haye laakin mafcuululmutlaqa waxa waajib ah in he la nasbiyo farigaasaa ugu soo yardhow farqigaasaa ugu soo yardhow inaynu nidhaahno masterka waajib maaha in la nasbiye marfuuc buu noqon karaa mansuub buu noqon karaa majruur buu noqon karaa laakin mafcuululmutlaqu waxa waajib ah in la nasbiyo isaga soo basiid ma qawlkaasa ku soo dhow ka gudba anwaacda mafcuulmutlaq u doonaya halkan inu noo sheego waa qaybtii labaad waa dikru aqsaami mafcuuli mulaq wa huwa mafcuululmutlaqi qismaani ay duu qismayni laba qaybood mid u saaxiib ah weeyi lafdiyun axaduhumaa labadaa qaybood midkood lafdiyun mid lafdi loo nisbeeye weeyi wamacnawiyu ka labaadna waa macnawi fain waafaqa haddii u waafaqo lafduhu masterka dhawaqiisu lafda ficlihi ficilkiisa dhawaqiisa haddii u waafaqo fa huwa masterkaasi lafdiyun mid lafdi loo nisbeeye weeye wadalika tusaale naxwu qataltuhu waan dilay qatlan dil baan dilay masderkii macnaa ficlihi ficilkiisa macnihiisa haddii u waafaqo duuna lafdihi duuna lafdi ficlihi ficilkiisa dhawaqiisa ka sokow fa huwa masderkaasi macnawiyun mid macno loo nisbeeyey wey wadalika tusaale naxwu jalastu waan fadhiistay way qucuudan fadhi baan fadhiistay wa qumtu waan istaagay wuquufan istaag baan istaagay waka labada qaybood uu sheekhu u qaybiyey marka mafcuululmulaq waxaa loogu magacaabay ibnu cuthaymin wuxuu odhanayaa mafcuululmulaq waxaa loogu magacaabay liannahu mafcuulun laa yatacaddaa bixarfin waa mafcuul oo isagu kuma gudbo xaraf laa bilbai walaa bifi walaa bilaami ya kuma gudba ba kuma gudba wayna soo ku gudbay maxaa la dhahdaa mafcuul bihi baa la dhahdaa fiina kuma gudbo mafcuul fihi baa la dhahda way noo iman waa waa darafke kumana gudbo laamna kuma gudbo o oh, waa sida mafcuulu lijli oo kale soo garan maysaan wuxuu oranaya falidalika samawhu mafcuulan muطlaqan sida aawadeed ba ugu magacaabeen waa mafcuul mutlaqa waa laga idlaaqay oo wax qayda oo daba yaala mama jiraba isaga laakin kuwa kale waxaa daba yaala qayde wuxuun buu ku gudbaya ama ba buu ku gudbaa ama fi buu ku gudbaa ama lam buu ku gudbaa waan fahnay haddama sidaa aawadeed ba loogu magacaabay mafcuul mutlaq waa kii la idlaaqay ee la sii laga sii wax qayda ama wax dabara oo la daba dhigo oo lagu xidho sidaa aawadeed baa loogu magacaabay buu odhanaya waa yahay haddaba mafcuulmulaqi laba u qaybsamaa bu inagu yihi labadan u qaybsama xaggay ka imanayaan waxay ka imanayaan mafcuululmulaqa waxa nasbinaya ficil waa inay fahamtaan halkay ka imanayaan mafcuul mulaqa waxa nasbinaya ficil baa nasbinaya ficilkan mafcuululmulaqa caamilka u ah waxa geedka go-an ah inuu yahaye la macno waana saa ufahantiin inay isku macno waa geedka go-an meesha yaalla waxaa nasbinayaan idin idhi maxay ficil ficil keliya nasbiyo kuwo kalena way nasbiyaan ya waa yahay ilaa saddex nasbiyo caamilo noqday ah, kutubta daman ku gaari doonaa insha allah waxaa nasbin kara mid isaga lamida ah, master isaga lamida ah nasbin kara waxa nasbin kara waxa weeyaan ismu faacil oo kalea nasbin kara wsafati safa somal bal ayadan quraan kaa soo baara insha alla waa yahay ficilka meesha yaala iyo mafcuulka la nasbinayaa waa geedka ka go-an baan idin inay isku noqdaan inay isku macno noqdaan taa waynu fahnay soo ma haddaba halkaa markaynu saa ufahnay laba mid baa ka soo baxaya inay maadaama isku macno ay yihiin inay isku lafdi noqdaan oo xuruuftoodina ay isku mid noqoto ficilka nasbinaya iyo masderka la nasbinayo xuruuftoodina ay isku mid noqoto iyo inayna isku mid noqona xaggii macnihun ay iskaga mid noqdaan hadda waad fahanteen ma dhinacaasa qaybta ka soo baxaysa maxaan idin idhaha idinku celiye mafcuululmudlaqa meesha yaalla ficilka nasbinaya waa geedka go-an inay isku noqdaan isku macno maadaama isku macno noqdeen laba mid baa ka soo bixi inay isku macno un yihiin oo xuruuftoodii ay kala duwan tahay iyo isku macno way noqdeenoo waaba shardiye xuruuftoodiina inay midowdo labadaasaa ka soo baxaysa haddaba haddii isku macno ay noqdaan isku xuruufna ay noqdaan waxa loo yaqaanaa lafdi baa loo yaqaana waad fahantameelata hadda tusaale wuu noo tusaaleeye qataltuu qatlan qatlan waa dili ficilka ka horreeyana dil buu tilmaamaya lawa isku macne waa shardiya xuruufdiina isku mid bay noqotay oo dee qaafiya ta iyo laan bay ka wada kooban yihin labadu soo ma mayna isku macno noqon waa isku isku lafdi mayna noqon baan ujeeda isku macnona way noqdeen soo ma maxaad u bixinaysaan mafcuulun muطlaqun waxaan ujeedaa masderun lafdiyun kolkaa qataltuhu maxaa la odhanaya craabteeda qataltuhu ficlun wa faacilu wa mafcuulun ay qatal mabniyun calى sukuun liitisaalihi bidamiiri rafci mutaxariki laa maxala lahu min alicraab liannahu ficlu maadin wa taau damiiru mutasilu mabniyu cala dami fi maxali rafcin faacilun kuwdana xali waan so dhigana adi kadib ma dhaafayna soo ma aragtan damiiru mutasilu mabniyu cala dami fi maxali nasbin mafcuulu bi jumladaas saasaad ku wadaasin qatlana caa waad gaadheen qatlan mafcuulu muطlaqu mansuubu wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu cala akhiri lanahu masdaru lafdiyu halkaa mid baynu haynaa waa iyagoo labadiiba ay iska waafaqaan maxaa soo baxay inay isku macno u noqdaan waaba shardiya laakin xuruufteedi ay isku mid noqon weydo aye ka maxaynu ubixinanaa macnawi baynu ubixinanaayo macnawi waad fahmi kartaa mayla tahay waa isku macna una isku xuruuf maha weeyaan macnihi tusaale jalastu qucuudan jalastu qucuudan waa isku macno oo jalasi waxay faa'idaynaysaa macno fadhiya wucuudna muxuu faa'iidaynayaa macno fadhi ah mayna isku macno noqon laakin maxay ku kala duwan yihiin mid waa jim iyo lam iyo sin midna waa qaaf iyo cayn iyo waaw iyo daal ma isku xuruufa may laakin waa isku macno maxaynu u bixinanaa masdarun macnawiyun markaa jalastu ficlu wafaacil xad lficli jalas jalas ficlu maadi mabniyun cala sukuun liitisaalihi bidamiiri rafci mutaxariki mabniy cala sukun la maxala lah min alcraab liannahu ficlu maadi wtau damiru mutasilu mabniyu calى dami fi maxali rafcin faacil qucuuda masderu mansuubu wcalaamatu nasbi farxatu daahiratu al akhiri lanahu masderu macnawiyu wa qumtu wuquufan baa lamid a qumtu maxay tilmaamaysaa macne kicitaana wuquufanna macne kicitaana xaggii macnaha waa ka mid laakiin maxay isku khilaafeen ay ku kala duwan yihiin xaggii xuruufta mid waa qaaf iyo mim midna waa qaaf iyo waaw iyo fa sooma dee xuruuftoodii baa kala tagtay oo iskhilaaftay laakiin macno ahaan way ka midaysan yihin maxaa la odhanayaa masderun macnawiyun baa la odhanaya markaa laqmadeega laqmada waxoogaa aday ku yar jiraa intan wa huwa mafcuululmuطlaqi qismaani ay duu qismayni mid laba qaybood u saaxiib ah weeyi lafdiyun ay axaduhumaa midkood lafdiyun lafdi weeyi wlaakharu ka kalena macnawiyun macnawi weeyi fain waafaqa intaasi waa maxay culimo waa shardiya maxay qaadan jirtay ficlu shardiya waay hadda waxaa loo bahay hal arday caawa intaa ka soo saara ille culmaynu noqonay marka hal arday un baa gacanta taagaya haye haye haye haye fuwel simu noqonaya oo meedaa ficil baa le laba ficil baan doonayna kolkaas saada maxaa loola xidhiya cilladdu maxay tahay in lagu jawaabayo saxiix waayahay waafaqadaa sida sheekhu tilmaamay weeyaan wa waxa weeyaan wa waa ficlu shardi jawaabu shardigii wuxuu noqday jumla ismiya oo mubtadiya khabara maadaama oo jumla ismiya uu noqday waa meelihii ay waajibka ahayd in fa'la la xidhiidhiyo limaada adaadkani suuragal umaaha inay galaan maadaama oo ayna geli karin jumlada waxaa ku xidhaysa fa'daasaa ku xidhaysa oo raabiah walyuqtalan bilfa jawaabun low waqa eh? bacda aladaati mawqaca sharin tanac soo camridimi odhan jirin waka waan gaari doonaa insha alla markaa iska ilaaliya laqmadii fa in waafaqa haddii uu waafaqo lafduhu masderka lafdigiisu lafda ficlihi ficilkiisa lafdigiisa haddii uu waafaqo muxuu uga jeedaa hadday isku xuruuf noqdaan waad fahantamayla taada fa huwa masderkaasi lafdiyun mid lafdi loo nisbeeyey wey lafdi baad u bixinaysaa sheek wadalika tusaale naxwu qataltuhu waan dilay qatlan dil baan dilay wa in waafaqa haddii uu waafaqo huwa masterkii macnaa ficlihi ficilka macnihiisa haddii uu waafaqo duuna lafdihi duna lafdi ficlihi ficilkiisa xuruuftiisa ka sokow ayuu waafaqay manihi ficilka fa huwa masterkaasi macnawiyun mid manawi loo nisbeeyey weeyi manawi u bixi kaana wadaalika tusaale naxwi jalastu waan fadhiistay qucuudan fadhi baan fadhiistay wa qumtu waan istaagay wuquufan istaag baan istaagay markaa labada masle ayuu kaga warramay waa dikru tacriif lmasderi oo laba tacriif aynu sheegnay tacriif waa tacriif oo sheekha inoo sheego wuxuuna yidhi an yakuna isman wa an yakuna mansuuban wa an yajiia haalian fi tasriif lficli midna waa kiisii taqiiqiga ahaayo xaqiiqiga ahaayo waxaynu nidhi ismun lilxadathi aladi ah, huwa axadu madluulay lficli waana saa u garatid waxa dhacday waxay soo naqliyaan sheekh waa kitaab akriyay kitaabkan wuxuu a qaasimiga waxa wey xaashiyadan abshujaac kadibna baabu som buu marayo wuxuu arkay asawmu wasiyaamu mastaraani min saama markaa luqad iyo sarfiguna waxa dhaha culimadu umu baxsanayn wuu dhaafo ardaydii weydiiso ku tiri sheekh asawm iyo asiyaamda maxaa looga jeeda labada labadaa lafdi maxaa looga jeeda kadibna wuxuu yidhi garan maysaani waa laba geedo galbeedkaasi ka baxaano baran doonaa waa laba geed bu yidhi markaa insha allah masderka tacriifkiisa taqriibigii waa ka kiisa taxqiiqigiina waa ismun lilxadathi aladi huwa axadu madluulay lficli waxaynu haysanay xalay mise masalo toddobiyo toddobiyo soddon masaleynu haysanay labadana u geeya sagaal iyo soddon masalo inu kitaabkii ajrimiga ka maranaa culima sagaal iyo soddon masalo marka wuu iska dhadhow yahay soo ma aad bu dhadhowya marka naxwuhu kuu fududaanaya marfuucaaddii haddaad toddobadii iska xifdidid inta la rafciya waa in taasun hayso intaa markaad ku dhegtid soo maad fahmin mansuubaadana shan iyo tobankan ma xifdiday makfuudaaddiina ma kuu timiday naxwihiiba basiid buu kuu noqonaya akrin buu kaaga baahan yahay xoogaa waxa tarkiiska asaartood akrida kitaabba kitaabka ka dambeeyuu sii furaya in sha allah rag way soo dhow dhow yihiin hala dadaalo hala soo akriyo wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa